ثور عليه أوجبا وسقطت بالدين عند أحمد كالحنفي في غير نابت بدا والمالكي في زكاة العين والشافعي لم يكترث بالدين وزك دينا بعد قبضه لما مضى وما لكل عام ألزما وفصلوا بالجنس والإنكار وبحلوله وبالإعسار وفي قديم الشافعي لم تجب زكاة دين مطلقا وما غصب وغلة الوقف يزكي الحنفي كالمالكي وقيل مطلقا قفي وأحمد كالشافعي يزكي وقفا على معين ذي ملك والمكتري أرضا يزكي ما غرس دون الذي آجر والكوفي عكس وعنده الخراج عشرا منعا ولي سواه جاز أن يجتمعا وعنده هلاك مال أسقطا وغيره أوجبها إن فرطا وأحمد أطلق ذا وخلفهم في موت رب المال هكذا فضم والشافعي كأحمد وقد حكم بمنع بيع قدرها وعنه عم كتاب الزكاة ayaa halkan laga gelayaa halkan markaa iminka waxaa lagaga hadlayaa ciddii ay maalkiisa zakadu ku waajibaysay wuxuu yidhi tajibu fii amwaali muslimin muslim unbaa xoolihiisa ay zaka ku waajibtaan laakiin kaafirkii dee kuma waajibayso oo amwaashiisii zaka kama waajibayso waa la isla ogolyahay taasi walaa yushtarau takliifu muslimkaa looma shardiyo inuu mukalaf ahaado caaqil baaliqa uu ahaado oo sabigii iyo majnuunkii maalkooda sakadu way ku waajibaysaa fii qowli ilmalaa jamaacada ama maaragtay jumhuurka culammadu sida ay leeyihiin wa shardu daa takliifka in la shardiyaa can taabiciyiina habat habata can taabiciyiina culamo taabiciyiin ah ayuu ka sugnaadayoo xoolihii majnuunka iyo xoolihii sabiga zaka kama waajibaysa yidhi sida xasanulbasri iyo saciid ibni jubayr iyo nakhaci iyo abi waail wa qaalahu nucmaanu abu xaniifana wuu qabaa qodobkaa ah in takliifka la shardiyo laakiin laa fii maa nabat wixii dhulka ka soo baxay iyada maya shardiga uma dhigayo takliif ma la shardiyayaa saddexdaa qowleed arkaysaa ku jira qowlka koowaad waa qowlu jumhuuri ahli lcilmi waa inaan loo shardiyaynin takliif aan la shardiyaynin maxaa yeelay waxaan waa xaqulmaal waana macquulul macnaayo qofkii in maalkiisani uu baahidiisii dheeraad ka noqday oo uu la dheer yahay qadaran yaxtamilu lmuwaasaa qadar markaa waxa weyaan inuu cid kale wax taro uu awoodeed leeyahay weeyaan sakadu oo cibaado maxdiya maahee waxbaa la istaraya oo dadkii inay wax istaraan baa la doonaya qolyaha taabiciintii iyagu waxay ka eegeen jaanibka tacabudka waa cibaado inay tahay arrintani maadaama ay markaa cibaado tahayna dee cibaadaadka takliif baa loo shardiyi jiray marka xaggii aaaarta lafteedana way ka xadiis ibtaguu fii maali alyataama xataa laa tudhibaha sadaqa oo aan isaguna sanad ahaan qawi ahaynna way kusii xoojisanayaan markaa jumhuurkii xaggaasay mareeno sakaa ka waajibaysa bay yidhahda qolyaha taabiciintiina xaggaasay mareen abu xaniifa raximah llahu tacaala asal ahaan waa in takliif la shardiyayo oo sakadii ay markaa xooga arrinta waajib cibaado cibaadaha ah ay tahay maadaama ay sidaa tahay uu waajibiyey markaa takliifkii u shardiyay laakiin wuxuu soo reebay wixii naabidka ah oo khaarij min alardiga isaga wuxuu ka dhigay waa xaqu lardi xaqul ardi weeyaan saas daraaddeed iyada ma eego faacilka ma eego dhulkun buu eega saan arki doono ama ciddan markaa waxa weeyaan bixinaysa ma fiiriye dhulka ayuunbuu fiiriyaa marka iyada wuxuu leeyahay wixii naabit ah alkhaarij min alardi isaga waa laga bixinayaa zeki qaab markaa cashuuroo kale ah waabada cushri wixii laga qaadayana waa tii ahayd iyadu markaa qaab cashuur sharci oo kale ah ayuu iyada waxaa dhulka ka soo baxaya uu markaa ka dhigay wuxuu yidhi wamaaliku maala raqiiqi lam yuzak wagayruhu alzama sayida malak walaa yuzakaa maalu cabdin kutiba laakin abuu sawrin calayhi awjada ma la shardiyayaa xuriyadii wuxuu yidhi wamaaliku maala raqiiqi lam yuzak imaamu maalik raximah llahu tacaala maaliga xuriye ayuu dabcan u shardiyayaa qolyaha ka laftooda way shardiyaan lakiin si kale u dhigayaan addoonku wixii uu maal leeyahay ma sakaynayo wa kayruhu alzama sayidan malak wixii ka soo haray eh, imaam maalik sayidkii addoonka lahaa ayay leeyihiin xoolihiisana zakadii ka bixi maxaa yeelay alcabdu wamaa biyadihi lisayidihi waxaanoo dhan ba sayidkaa isla leh addoonkii aan mukaatabka ahayn marka marka waxay leeyihiin maaluhu maalu sayidii markaa masaladii hal ilcabdu yamlik bitamliik na masaladu iltifaat iyo jalleec bay ku leedahayoo maalikiyadu waxay qabaan yamlik isagaa xoolihiisanle laakiin milkigiisii waa daciif saas daraaddeed zakadii kuma waajibayso walaa yusakaa maalu cabdin kutiba laakin abuu hawrin calayhi awjaba lama sakeeyo addoonkii lala la kitaabeeyey maalkiisa alcabd lmukaatab xoolihiisa isagaale laakiin milkigiisu waa milki daciifaho muraacaaya muraacaa waxaa loogala jeedaa yacni dib buu ka caddaanaya inuu milki xaqiiqiya noqdo oo uu isagu yeesho iyo in lala wareego isagiiyo maalkiisa marka mar haddii ay sidaa tahay xaaladiisu mustaqir ma aho ma sugno milkigiisii taam mustaqira ma aha sidaa daraaddeed zako lagama qaadayo cinda jamaahiiri ahlilcilmi waayo qofkii ay ku waajibi lahayd baa cadday ma addoonka ayuu noqonayaa mise sayidkuu noqonayaaba la garan maayo zakaduna cid mucayan ay ku waajibta maalkana markaa ciddii eh, maarata milkigiisu u istiqraaray ma sugno bikhilaaf hayr lmukaatab ayrumukatabka waxa weya jumhuurku waxay leeyihin sayidkaa iskale xoolaha waxba ninkan gacantunbuu ku haya laakin abu sawrin calayhi awjaba abu sawr ibraahim bn khaalid ilkalbi isagu wuu waajibiyey oo mukaatabkii ha sakeeye wuu oo iyaduna min jihati nadar dee xoolahan ama mukaatabkaale ama sayidkaale xaalanna waxaana mukaatabka isagii baana ku tasarufaya sayidkuna awood uu ugu diido tasarufaadkii ma laha wixii aan tabaruc ahayn mar hadday sidaa tahay isagaa ku intifaacaya isagaa ku tasarufaya sakadii waa lagu leeyahay ayuu leeyahay abusa wasaqطat bidayni cinda axmeda kalxanafi fi gayri naabitin bada wlmalikiyi fi zakaati اlcayni wshaafici lam yaktarif bidayn shardi miyay qofkan zakada laga qaadayo inaan deyn lagu lahayn haddii dayn lagu leeyahayna intii daynta lagaga lahaa ma laga jarayaa sekada buu halkanna ka hadlay wuxuu ihi wasaqatat zakadii way ku dhacaysaa biddayni dayntii lagu lahaa qofkan maal kale cinda axmed axmed agtiisa yacni fii qadrihi wey intaadee dee daynta ku beegan ayay sekadii ka dhacaysa kalxanafi xanafigii buu la mid yahay laakiin fii hayri naabitin bada naabitkii aan hore usoo sheegnay soo caddaaday wixii aan ahayn ayaa dayntu ay sakadii ridaysaa buu leey wlmaalikiy wakal maalikiy maalikigii buu halkaa iyadana axmed kala mid yahay laakiin isna waa fii zakaatilcayni alcayn waa tacbiiraadkooda iyaga maalikiyada naqdigaanay wala jeeda dahabkiiyo fidadii akaatulcaynka wixii ah ayay maaragtay uu maalikigiina axmed kala mid yahayo zakaatulcaynka maalikiyadii maxay leeyihiin dayntii saamayn bay ku yeelanaysaa oo zakadii way ridaysaa fii qadriha ama fii qadrihi yani fii qadri dayn weeyaan inta badanade washaafici lam yaktarif biddayn shaafici isagu waxba kama soo qadin uma aabba yeelin daynkii marka meesha maxaa kaaga soo baxay jumhuurkii oo leh daynta lagu leeyahay maaligu ta'iir bay leedahay haba ku kala duwanaadaan taiirkaas iyo shaafici oo leh waxba taiir ma laha taasaa horta loo kala baxaya marka hore shaafici markaa muxuu ka eegayaa wuxuu ka eegayaa maalkan maanta yaale boqol kunoo doolar baad daysatay waad ku shaqaysata dukaankii baad kaga shaqaynaysaa yaale xoolaha adiga iskale haddaad gebigoodaba maaragtay waxa wey wada iibinayso iyo haddaad qeyb iibinayso iyo haddaad wax ka hibaynayso iyo haddaad adigaa tasarufaadkeeda iskale wixii aad ka cunayso iyo wixii aad samaynayso cid kuu qabsan kartaa male marka maadaama tasarufaadkeedi iyo manaaficdeedi waa la waa milkigeedii xaqiiqiga adigoo aad leedahay dee markaa khud min amwaalihim sadaqatan tuahiruhum watuzakiihim biha waa maalkaagii bulisha dayntan laga hadlayaana waa fidimma xoolahan ma ah xoolahan adigaa ah. wax dimadaada u saaro weeyaan qolyaha kalena waxay ka eegayaan qofkan in dee waxa weeye xaq loogu leeyahay inuu dayntii bixiyo marka waktigeeda la gaaro meel kale marka bixin maayo ka bixinay marka xaqiiqaaan xoolihiisa waa xoolo suldo kale iyo awood kale ay ku jirto xaq loogu leeyahay inuu la qaato sidaa daraaddeed xanaabiladii dabcan aarkii cusmaanna way xujaysanayaan qofkii dayn lagu leeyahay watigii bishii sekada weyaane eh, waxa weeyaan eh, de maarata daynta iska bixiy waxyaala noocaas waa bishii dayntii waa bishii sekadii marka waxay leeyihiin waa la eegayaa qadarkii daynta waa laga jabaya inta kale unbuu sakaynaya laakiin waxay soo reebeen iyagu naabitkii wixii xaqul ardia taa iyadoo way ku tashadudaan iyadoo waxba laga jari maayo bay yidhahdeen haddii dayn lagu leeya adaan lagu leh waa isku maalikiyadu xagga shaaficiyaday u dhow yihiin laakiin iyaguna waxay yidhaahdeen naqdaynkii dahabkii iyo fidadii lacagtii iyada dayntu saamayn bay ku leedahay bay yidhahdeen badan waxaan la kala daysada ee maaragtay tanay noqonaysaa marka curudu tijaarihina halkan uu soo gelayaayo xanaabiladii iyo maalikiyadii iyo xanafiyadiiba qofkii ganacsadaha ahaa dayntii ganacsiga lagaga lahaa uu ka jarayaabay leey wixii markaa usoo saafigarooba ayuu sakaynay shaaficina waxba laga jari maayo waxallo waxa aad gacanta ku hayso hadii xataa daynta lagu leeya ay ka badan tahay waad sakaynaysaa oo waa lagu leeyahay wzki dayna bacda qabdihi lima madaa wmaliku licaamin alzama wafasaluu biاljinsi wاlinkaari wabixuluulihi wabilicsaari wafii qadiimi الshaaficiyi lam tajib zakaatu daynin muطlaqa wmaa qusib intana waxaa lagaga hadlayaa dayntii adiga kaa maqnayd miyaad sakaynaysaa mise ma sakaynaysid wuxuu yihi wazaki daynan dayn kaa maqan oo cid kale kaaga maqan iyadana zakee bacda qabdihi daynkii markii aad qabdooto wey maxaad u sakayn limaa madaa sanadadii ay kaa maqnayd oo dhan wa maalikun imaam maalik isagu licaamin alzama hal sano ayuunbuu ilzaamiyo sanadka unbaa la sakayn buy hadday toban sano kaa maqnaydoo markii dambe aad heshay sanad unbaad sakadeedii bixin buy wa fasaluu culammadii tafsiil bay geliyeen daynta la sakaynay biljinsi xaggii jinsiga way ka eegayaan oo da madaahibtu way ku kala duduwantaha shaaficiyadii oo kale waa kuwa ku odhanaya daynta la sakaynaya waa maxay uun waa wixii naqdayna iyo de wixii culumu tijaara waxaas weeyaan waa wixii naqdayn kaaga maqan ama wixii maaragtay maashiye ah dee sawn bay u baahnayd sawnkiina meesha ma jiro oo dayntii markaa maashiyada iyada saka logumala waa kuwii lahaa shaaficiyadii oo kale marka tafsiil bay culimmadu gelinayaan daynta sidaas waa si guud laakiin tafaasiil ayaa madaahibtii ku jirto biljinsi xaggii jinsiga way eegayaan jinsudayn oo madaahibtii qaarse ay qabaan shaaficiyadaabaa day ka mid ahe dayn oo dhan lama sakaynaye jinsigii marka la eego waa wixii lacag iyo waxaasi wey walinkaari waxaa kaloo ay ku eh, tafsiilinayaa dayntaadani ma dayn la inkirsan yahayba mise waa dayn laguu qirsan yahay haddii markaa la inkirsan yahay qoryaha qaarkood dee sakadii waajibin maayaan wabixuluulihi dayntuma dayn xaaliyaba mise waa dayn muajala iyadana tafsiilka qayb bay ka tahayoo waa ku kala maaragtay waxa weyaan tafsiilinaya qaarkood haddii dayntii ay muajal tahay ma zake ku waajibi maayaan dawaaba qadiimkii shaafi wa bilicsaari sidoo kale dayntu ma mucsir bay kaaga maqan tahay mise kaaga maqan tafsiilkaasay qayb ka tahay waxyaalahaas waa waxyaalaha saamaynta ku yeeshay madaayibta lasii tafriiciyo dayntii in zaka lagu yeesho iyo in aan lagu yeelan marka dee madhab walba si gaara inaad marka tafriicaadkiisa usii baadho ayay noqonaysa laakiin si guud dayntii waa la sakaynaya waxaana loo sakaynaya dhammaan sanadadii ay kaa maqli waa marka shuruudii madhab waliba u dhigayay ay ka soo baxdo imaamu maali baa isagu wuxuu sanad qura uun baad u sakay markaa khilaafkaasina hadda wuxuu salka ku haynayaa maalkani waxaad ku intifaacaysa muu ahayn waxba kuuguma fillay markaa markaa uu gacantaada soo galay uun maarata wa lixawlin waaxid ha loo sakeeyo ila waxanigu kaa maqnaa wax la naafico kulahaan may jirin qolyaha kalena waxay ka eegayaan waa milki adigu aad leedahay oo qofkan dimadiisa ku maqan markaa dee milkigiina waa la sakeeyaa sanad walbana waa la zakeeyaa milkigii marka waa inaad zakaysid wa fii qadiimi shaaficiyi lam tajib zakaatu dayni muطlaqan wamaa qusib shaafici qadiimkiisii marka lagu socdo daynta lamaba zakeeyaba oo zakaba kama waajibto asal ahaan iyo wamaa qusiba wixii la dhacay ee maaragtay waxa weeyaan qasbi kaaga maqnaa iyo daalligii iyo wixii lumay iyo kuwaasi qadiimku zakadooda wuu ridayaa zaka maaragtay waxaw kaba waajibaysa buu leeyahay isagoo ka eegaya wax ani wax manfaca adiga kulo aad ku intifaacaysa inaanu ahay marka kol haddii aanad ku intifaacaynin zako kama waajibayso allahuma ilaa haddii dayku uu xaalli yahay oo calaa muusirin uu saaran yahay muqirna uu yahay de kaasi waa markaad doonto qaadan karayso kaasi waa xoola aada hayso oo laakiin dayntii ama mu-ajalka ahay ama maaratay dafirsanaaba ama mucsir kaaga maqnay ama waxaasoo dhan noocay doontaba ha noqotee zaka kama waajibto maqsuurkii iyo daalligii iyo waxyaalahan sida waa sida وغلة الوقف يزكي الحنفي كالمالكي وقيل مطلقا قفي وأحمد كالشافعي يزكي وقفا على معين ذي ملك وحالك أنك هذا ليس مالك إنه معين يهي ما شرط بقى مثل شرط معه waxay markaa masaladu ay ku suureeyeen oo ay ka soo baxaysaa mawquuf mawquufki mawquuf calayhi wixii loo waqfay miyuu sakaynaya mise sakayn maayo maalan bustaan waqfi ah welihiisii markay soo go-aan miyaa la sakaynaya mise la sakayn maayo marka taasuu ka hadlaya wuxuu yidhi wakallat alwaqfi waqfiga midhihii ka soo go-ay wixii ka soo baxay halladu midhaho keliya maaha kirada lafteedu hallada way noqotaa dayada lafteeda haddii intay soo ururtay sanad ay taallay oo aan la qaybinin meesha way imanaysa wa kallat alwaqfi waqfiga wixii ka soo xasilay ee faa'iide ahaa yuzaki alxanafi kalmaaliki xanafigii wuu sakaynaya hala sakayu leey maalikigii isagoo lamid ah, oo labadooduba waxay leeyihiin khalladaasi waa maal sakawiya shardi markaa kama dhigayaan maaligu inuu mucayan noqdo waqiila qiil baa wuxuu odhanayaa mulaqan qifi qif waa jooji zakada jooji mulaqan adoon kala qaadaynin waqfigu nooca uu yahay qolaa waxay leedahay halkaa zakaba kama waajibayso wa axmedun kashaafici yusakii waqfan calaa mucayanin dii milki axmed isagoo shaafici la mid ah wuxuu sakaynayaa waqfigii lagu waqfay calaa mucayanin cid cayiman oo dii milki ahlu milki ah de mukalafmukalamaa de bani aadam waaa lagu saarayaa dii milkidaas ciddii aan sida wax u masaajidadii iyo waxyaalahii lamidka ah, haddii wax loo waqfo inkastoo day fuqahadu ay yidhahdeen almasjid yamlik lakiin haddana de waa milki majaazi oo yani axkaamtii milkiga ayaa loo maaratay lagula tacaamulayaa oo weyn marka laakiin milkigii xaqiiqiga ahaa ciddii lahayd ee mucayanka ahay wixii loo waqfo waa la sakaynayaa bay leeyihiin shaaficiyada iyo xanaabilada marka iyagu maxay leeyihiin maaligii waa inuu mucayan yahay hadduu markaa mucayan yahay dee sikaa lagu yeelanaya bustaankii loo waqfay hebel iyo caruurtiisa de geedaha iyagu male dhulkana male laakiin midhahan soo go-ay iyaga iskale milkigoodii weeyaan waxay doonaan bay iibinayaan waxay doonaan bay cunayaan waxay doonaan bay hibaynayaan tasarufaadkeeda iyagaa iskalo amaradani waa milkun lahum mar hadday milkun lahum tahay oo xadaat maaratay mamluukatan lahum waxa weeye sakadii way ku waajibaysaa iyaguna ay mucayaniin yihiin laakiin haddii waqfigu uu waqfi caamiya masaakiin baa loo waqaftu hada lbustaana cala lmasaakiin dad mucayanaba ma ahaba marka halkaa dee masaakiintay ku waajibaysaa masaakiintay u waajibaysaa waa soo baxaysa zakadu masaakiin bay ku waajibtay masaakiin oo mutlaqa waxaanay u waajibtay masaakiin iyo maarata asnaafta marka faa'iidaha hagaagsani meeshii kama soo baxayso marka waxay leeyiin iyagu cidda zake lagu waajibin waa ina cid mucayana tahay qiil baa isagu odhanaya shaygu hadduu mawquufba yahay dee maaratay eh, mar haddaan usuushii cid lahayn oo usuushii eh, cid markaa maaligiyi aanay jirin imaartiisi iyo taana iyadana waxba la sakayn maayo wuxuu yidhi wlmuktari ardan yuzakii maa aras duuna aladii aajara walkuufi cakas wlmuktari ardan qofkii dhul kiraystay yuzakii wuu sakaynayaa maa karasa wixii uu ka beero ku abqaalo qarsigu de waa geedihii zarcigiina halkan waa loo jeedaayo waa iska iktifaa baa dhahay maa karasa wa zarca wixii zarci uu meeshaa ka beero iyo wixii uu geed ku tallaalaba midhihii ka soo go'a zakadiisa waxaa lagu leeyahay ninka meesha beertay ee laguma lahaa kii dhulka kireeyey duuna aladii aajara waa kaa ku yidhi kaasaa sakaynaya zakada lagu yeelan maayo kii dhulka lahaa ee dhulka kireeyey walkuufi cakasa xanafigu isagu cagseeya halkan ilan isagu mar walba muxuu eeganayay dhulku waxan waa xaqu lardi buu leeyahy isagu waxani waa xaqu lardi dhulkaasaa laga bixiya marka dhulkii yaale dee aajilkii baale ama muujilkii kii markaa kireeyey ayaa iskale dhulka marka waxay leeyihiin iyagu xanafiyadii qofkan meesha kireeyey baa sakada lagu leeyay ninkan meesha beertee barhu usoo go-ee wax zikaaba laguma lahdo aagaas markaa ka fiiriyey laakiin jamaahiirtu de waxa wey waaatuu xaqahu yowma xasaadi waxaa laga hadlay dalagii baa laga hadlay xaqahu xaqahaa lama odhan xaqu lardi ardiga muanaf waaatuu xaqahaa lama waaatuu xaqahu yowma xasaadi marka waxaa la sakaynayaa waa samarka iyo maaragtay maxsuulkaas ayaa la sakaynayaa sakadu ay ka waajibaysaa maxsuulkiina ninkanaa leh sakadii isagaa lagu iibay jumhuurku leeya wa cindahu cushran manaca walisiwaahu jaaza an yajtamica wa cindahu cinda alxanafi alkharaaju kharaajkii dhulka laga qaaday manaca cushran cushrigii dalaga laga qaadi lahaa ee sakada noqonayay meesha uu ka saaray weli siwa cinda siwa lakin ciddii abu xaniife ka soo hadhay jaaza an yajtamicaa labadaas inay kulmaan oo kharaajkii iyo cushrigii ay kulmaan ayaa bannaan kharaajku waa dariibadii dhulkii eh, inta mujaahidiintu ay qabteen aan la qaybinin ee eh, markaa waxa weeyaan muslimiinta loo reebay qof kasta oo beeranaya markaa dariibaa laga qaada dariibadaasi markaa makira maalanba kitaab alkharaaj waa kuwa shaafiyadu kaga hadla marka dhulkaasi waa dhul dariiba ay ku waajibtay oo baytumaalmuslimiinka ay ku dhacdo dariibadaasi markaa dee zake maahae waa dhulkani xaq ku waajibay oo qof kasta oo gacanta ku haynaya waa lacag laga qaado ama kira ah ama waxay yidhahdeen waa amano waa dhulkan waa iibsan yahayo waa la iibiyey laakiin si gaar maaratay axkaamtii bayca khilaafsan baa loo iibiyeyo ilaa aakhiri muslimiin qof kastoo ku intifaacaya lacagta qeybbaa kaga waajibaysa uu bixinayo laakiin madhabka shaaficiyado kale say rajaxayaan waa waa ujra bay kiraa laga bixiya waa dhul maarata caama muslimiinta wada leeyihiin oo qofkii markaa gacanta ku haya uu kira ka bixinayo oo baytumaalka uu ku shubayo kharaajkaasi marka miyuu meesha ka saarayaa zakadii abu xaniifa haa buu leeyi maxaa yeelay waxani wa xaqu lardi zakadiina wa xaqu lardi dee waxa weyaan maal qurana laba xaq kuma wada waajibaan hal xaqunbaa ku waajibaya markaa dhulkan ama kharaajunbaa ku waajibaya ama cushri haddii markaa dhulkii uu kharaaji yahay dee kharaajkaasaa asala cushrigii meesha u ka baxaya dariibadaa lagu waajibiy unbaa u bixinaya jumhuurkii laakiin maxay leeyihiin alkharaaju xaqu lardi wاlcushru xaqu almaxsuub xaqu samar waa kala duwan yihiin mashaqaba isuma laha kharaajkuna waa dhulka xaqiisii waa sida kiradaasoo kale qofka ilaa uu kiranaya dhulkii cushriguna waa himaartan iyo waxaan soo go-ay xaqeedii weeyaan markaa labadii inay ku wada waajibaan qofkii hadduu muslim yahay qofkii kiraystay kharaajki hadduu dee dhulkii kharaaj yahay qofkii gacanta ku haya uu gaal yahay dariibadii unbaa laga qaadaya kharaajki unbaa laga qaadaya haddii mid muslimi markaa gacanta ku qabto oo muslimu markaa gacanta ku hayana waxaa laga qaadayaa kharaajkii iyo cushrigii labadiiba waa laga qaaday wa cindahu alkharaaju cushran manaca walisiwaahu jaaza an yajtamica wa cindahu halaaku maalin asqaطa wagayruhu awjabaha in farata waaxmedu aطlaqa da wakhulfuhum fii mowti rabi اlmaali hakada fadum washaafici ka wuxuu yidhi wacindahu weli xanafigii u celi halaaku maalin asqaطaa xoolihii la sakayn lahaa oo halaagsanaa sakadii meesha u ka tuuray sakadii lagu riday wa hayruhu abu xaniife hayrkii ama xanafiyada kayrkood awjabahaa sakadii uu waajibinayaa in farada hadduu tafriid sameeyey maaliku wa axmedun axmed isagu alaqa daa arrinkan wuu ilaaqay oo ma eegayo hal farada aw lam yufarid dabcan haddii xawlkiio aan weli dhammaan wixii xawlka loo shardiyayay xawlkiisiio aan weli dhammaan haddii dee xoolihii baaba'aan zaka ma jiraysade ilan sakadu waktigii bee lahad waqtigeedina lamaba gaadhin ama isaguwada xoolihii kaga takhalluso haddii laakiin xawlkii la gaaro markii xawlkii la gaadhay kadib sakadii oo aanu weli bixinin xoolihiisii halaagsamaan abaar iyo waxbaa ku dhacay waa ma qaybo xoolihii wa bacda wujuubi zakaa wa xawalaani xanafigu wuxuu leeyahay ninkaa zaka laguma le jumhuurkiina waxay kala laba madhabe waa maalikiya iyo shaaficiyo waxay kala qaadayaan miyuu wax gaabisa isagu sameey mise ma samay oo waxay eegayaan masaakiintii ma helaya iyo mustaxiqiintii mutawafiriin ma ahaayeenoo ma joogeen maalkiisuna xaadir ma ahaa mise labadaa islamuu helin haddii labadiiba isagoon weli isla gaadhin laakiin de waxa weyaan ka howlgelaya isla doonashadoodii maalku halaagsamo waxba ninkan lagu le haddii isagoo isla helaya uu iska dib dhigtay oo uu dhayaalsadayna zakadii waa lagu riyo meeshu doonaha ka keeno xanaabiladiina waaba ilaaqayaanoo iyagu in farad xataa kuma qaydayaan kol haddii ninkan xawlka ugu go-ay zakadii way waajibtay waxa weeyaan xoolaha halaagsamay laga dhegaysanay wax lagu leeyay marka arrintani waxay u noqonaysaa zakadu waa maxay horta markay zakadu kugu waajibto madayn baa lagugu yeeshay mise xoolahaa lagula yeeshay oo tacalluqu zakaati bilmaal ma sharika mise waa hal tatacallaqu bicayni ilmaal aw tatacallaqu bidimma horta marka hore zakadu sideedaba ma wax qofka lagu leeyahay oo dayn ku maqan oo dimadiisa lagu leeyahayba mise waa wax xoolahan lagu leeyaho qofkii shurakaa laleeyaho xoolihiis baa lala yeelanaya marka dee haddaynu agga shirkada ka soo qaadno xoolihii markaa dee shirkadda lagu ahaa haddii ay si alla u halaagsamaan yadu shariiki yadu ammaana qofka haddee waxba lama weydiin jiro laakiin qof aad dayn ku leedahay haddii xoolihiisii halaagsamaan uu cayroobo dayntaadii meesha may ka baxaysa dee may xoolahan halaagsame isagaa lahaa adiguna daynta isagaad ku leedahay marka haddaba zakadu ma daynbaa mise waa shirkad marka abu xaniife raximah llahu tacaala wuxuu ka raacaya arrintan inay nooc ishtiraaga inay tahay oo qofkii marka waxa weeyaan eh, xoolihiisii lala yeelanayo gacantiisii ay ammaano ku yihiin haddii marka wixii si alla u halaagsameen dee waxba la weydiin maayo axmedna isagana qaabka marka halkan masaladan u socdaa waxa weeye in waxan ay dayn tahay oo qofka lagu leeyay marka mar hadday waajibtay waa lagugu yeeshay xoolahaagiiba halaagsaday waxba lagama gelin waa dayntii lagu lahaayo waa lagu leeyahay waa lagaa sugi fanadirat ilaa maysara wax soo dayday baa lgu marka wa xesho iska soo bixi qolyahan kale marka shaaficiyadii iyo iyo maalikiyadii labada dhinac dhinacna toos umay raaceen labadii dhinac dhinacna toos umay raacinoo labadiiba waxaad moodaa inay la yar adkaadeen shaaficiyado kale waa kuwa leh watatacallaqu bilcaqli ka khilaafka sheegaan waa kuwa rajaxaya waa tacalluq sharika laakiin haddana sidii sharikada sideedii umay raacin ee waxay leeyihiin haddii eh, qofku uu tafriid sameeyey ila waxaan jaanib tacabudiya baa ku jira markaa qofkani xaqii ilaahay buu meesha ka saaray jaanib tacabudiyaana meesha ku jiray waanu ku dambaabay dibdhiga uu dibdhigay mar haddii uu ku dambaabay dibdhigii uu dibdhigay eh, sidaa ku tegi maaye ha soo bixiyo xaqi saasay markaa iyagu leeyihi wuxuu yihi wacindahu halaaku maalin asqaطa wagayruhu awjabaha in faraطa waaxmadu alaqa daa axmed halkan waa ilaq muxuu yihi marka wakhulfuhum khilaafka ay fuqahadu isku khilaafsan yihiin fii mowti rabilmaali haddii rabulmaalkiiba maaligiya uu dhinto iyaduna haakadaa sida masaladan oo kale u weeyaane fadumma ku dar oo maslada maslada raaci laakiin halkan axmed raacay kolkii maal zakadii waajibtay ayaa intii aanu zakadii bixin buu isaga dhintay zakadii ma waajibaysaa mise ma waajibayso khilaafkaasoo kale ayaa markaa meesha ku jira xanafiyadii marka ee baabul baabulishtiraa ku socotay halkan asalkoodii kumay socon iyaga laftooda waxay hadduu qofkii dhinto zakadii way dhacaysa marka isagiiba haddana imika raaceena soo ma arkaysa oo dhinacii tacabudigii bay eegeenoo qof baa waxaan lagu lahaado waajibkan qof buu saaraa qofkiiba maaragtay waxa weyaan meeshii ka baxay oo gebihiisa meeshii ka baxay wuxuu dhaxalba isu bedeleen waxay leeyihin dadkan dhaxal kale iyada marka waxa weyaan xaqoodii iminku eh, buu soo wareegay xawl ba iyagu sugayaa wax zako iyaga lagu leeyahay ma jirto akadii meesha way ka baxaysa eh, maalikiyadii iyagu waxay markaa odhanayaan eh, tafriid iyo hayru tafriid ayay markaa ay kala saareen haddii maarata mutamakin ahayo uu bixin karay caynkaas waa dayn lagu yeesha hala bixiyo hadii aan markaa tamakunkii aan u dhicinna waxba markaa waxa weyaan lagu yeelan maayo markaa tamakunkii ayaa waxa uu noqonayaa sharu istiqraar ayuu noqonaya sharu istiqraari hada dayn buu noqonaya marka mar haddaan tamakunkii jirin lam yastaqira dayn xanaabiladii iyo shaafi xanaabiladu halkoodii horay taagan yihin iyagu waxani waa dayn qofka lagu lahaa laga bixiyo shaaficiyadiina halkan iyaguna way raaceen oo kol haddii xoolihii ay joogaan zakaduna nooc dayna ay maartalaha tacalluq bidima laakiin waxay leeyihiin yani xaggan sharikada aqwaaye bay leeyihin marka inuu maaratay eh, dayn jirtay buu ahaa weli meesha kamay saari waxay markaa leeyihiin mar walba hala bixi hadduu maaratay mufarid ahaa iyo haddaan mufarid ahaynba hala bixiyo dhinac kale haddii la eego shabiyada halkan waa la odhan karaa asalkoodu way ku socdaanoo sharikanimadii dee qofka dhimashadiisa meesha kama saarto qofkii dhinto xoolahan ciddii wax ku lahayd sidii unbay ugu leedahay markaa waa la odhan karaa halkan shaaficiyadu asalkoodu way waafaqeen markaa sideedaba waxaa ishkaalu ku jiraa oo daqiiq ah tacalluqa ay sakadu la leedahay maalka tacalluqa ay sakadu la leedahay maalka ayaa xaqiiqa ahaan tacalluqii sharikadoo maxdiyana ma aha maarata waxa wey dayn maxdiyana ma aha oo dhinac markaad ka eegto hadday sharika ahaan lahayd xaqiiqiya dee qofka waxaa lagu qasbi lahaa inuu sakada xoolihiisa ka bixiyo cidina kuma qasbayso hadduu xoolihii mid lamida ah kuu kaalu tusooiiyo suuqa tago uu mid lamida ah wixii ku waajibiyo kuu soo iibiyo oo uu ku siiyo xaq baad maarata uu kugu leeya inaad ka aqbasho laakiin haddaad shirkad la ahayd oo shuraka ahaydeen oo intuu neefkala soo iibiyo uu ku yidhahdo kanuu qaado adigu waxaagii maxa uma qaadanaya leedahay anu kuwanaan wax ku leeyahay kuwaygii ku halayaa baan leedahay marka wixii shirkad xaqiiqiya inaanay ahayni waa caddahay haddana sina wixii maaragtay waxa weeyaan eh, waa dayn rasmina lama odhan karayo dee maalkii ayay zakadu ka waajibaysa khud min amwaalihim sadaqatan maalkanay ka waajibaysa marka halkaa ayaa markaa keenay in fuqahadu meelba ay markaa waxa weeyaan sii yeelaan wuxuu yidhi wakhulfuhum fii mowti rabi lmaali haakada fadum washaafici ka axmedin marka halkan la joogo waqad xakam wuxuu markaa xukumay waa shaaficiye ilan isaga hadda hadalku u dhacayaa waqad xakama shaafici wuxuu xukumay halkan sidii axmed buu raaci baa lagu yidhi haddana waxaa kaloo xukumay waa masale kaloo xukumayee bimanci waxaa kaloo qowl kale oo shaafici ka sugan uu yahay waxba sakadii lagama iibin karaba maarkii sakada ku waajibtay afartankii ariga ahaa ee eh, maarata neefka lagu yeeshay hadduu wada iibiyo qowlba wuxuu odhanayaa baycuba waa baail waa kii tafriiqu safqaa diidanaa weeye qowlka markaa muctamadkiina waa tafriiqu safquda inuu bannaanaa markaa muxuu odhanayaa qadru zakaa ayaa maarata waxa weeyaan eh, baycaasi ku buray oo neef kamida ah afartankaa neef oo kii markaa sakada lagu bixin lahaaya bayciisu waa baatil sagaal iyo soddonka kalena baycoodu wuu ansaxayaa bui markaan markaana muu taasina ay markaa eeganaysaa in waxaa tacalluq sharika ay tahay oo xoolo aad leedahay iyo kuwa aanan lahayn baad si iibisay deetana tafriiqu safqaa gelay alamwaalu alatii tajibu fiiha azakaa waa xoolihii zakadu ay ka waajibaysay tajibu fi naqdi walow xalyallada nucmaana daai yukra cinda axmada wazakiyan bahiimat alancaami mac sawmin wamaalikum min asharimtanac wasiida lilkuufiyi khaylun wacasab wada alakhiiru cinda axmadin dakhl wa fii nabaatin kazabiibi tajri watamri wshaciiri uma alburi walibni xasmin izabiibu lam yudam waqad rawaahu can shurayxin walxakam wasiida liljumhuuri quutu lmudakhar walilciraaqi maa min alardi dahar wakulu xabin kiila libni xambali mudakharin ukila aw lam yu'kali waawjabuuha fii curuudi taajiri wlkhulfu fiiha can sixaabi aahiri tajibu fi naqdi naqdaynkii way ku waajibaysaa naqdaynku waa dahabkii iyo fidadii weeyaan markaa yani waa dahab iyo fidoo dhan ama madruub ha noqdaanoo sidii danaaniirta danaaniirta loo darbiyo ama yaan la darbinina wey walow xalyan ladaa nucmaana hadday doona haba noqdo xalyi xulihii baa dacaana xulihii waa jamc xalyigan baa la jamiyo xulihii lagu jamiye walow xalyan kii la ysku qurxinaye la xidhanayaba ha noqdo dumarku ay xidhanayeen ama ragguba ay eh, isticmaalayeene loo ogolaa seefta iyo waxyaalihii daninka loo ogolaa in dahab ka dhigto dahabkii markaa la isticmaalaya xidhasho iyo wax lamida loo adeegsanayey ee mubaaxa ahaaba ha noqdee waa la sakaynaya cinda abi xaniifa baynamaa saddexdii kale walow shaaficiyadu ay iskhilaafsan yihiin uu madhabkoodu yahay waxaa lama sakaynayo marka axaadiid baa soo aroortay in saka ku waajibta ay sheegaysa waxaana jira asal sharci oo mafhuum shareecada laga fahmay oo ah sakadu waxay ku waajibtaa wixii taran leh ee maaragtay waxa weeyaan tarmay inuu tarmo loogu talagalay laakiin wixii isticmaal iyo adeegsi ah zakadu kama waajibto dharka aad xidhanaysa guriga aad degaysay kabahaad gashanaysa iyo dameerkaa iyo maarata waxyaalaha eh, radashada unda loogu talagalay baqalaha iyo wixii lamidka ahaa iyo eh, waxaa zakadu iyo addoonkii aad dhaqanaysay waxa aan inta baniaadamku aanu ka baadic mushtare aanu faa'iide ka daba raadinin zakadu kama waajibto xulihigan markaa la xidhanaya dumarka waxay dhanayaan wax la isku qurxinayo oo la adeegsanayo uun weeyaan oo aan markaa faa'iide laga daba raadinin zakada maxay ka waajibi jirtay lacagtii lacagta de ganacsi baa loogu talagala asal waxa waa waxbay yidhahdaan qolyaan xanafiyada yidhahdo shaaficiyadana taxliilkooda waafaqaya annaqdu liltijaarati wadcan abuuristeedaaba naqdigu ganacsi marka waxyaalahaasay zakadu ka waajibaysay xulihigii markaa marka la eego waiga hareecada iyo mafhuumkaa guud kuma sixaysa axaadii ba markaa soo aroortay sheegaysa in zaka laga bixinayo oo culamo badan ay tasxiixinayaan xanafiyadu markaa kaasay qaateen waana qowl shaaficiyada agtooda isaga laftiisu qawiye laakiin jumhuurku waxay leeyihin zaka kama waajibayso aaaar saxaabana waa haystaa mafhuumkaa guud ee maarata maaragtay zakada ay ku salaysan tahayna iyaduna way ka qaateen wuxuu yidhi daa kan ah xuliyiga zakaa ka waajibta in yukra haddii la kireeyo cinda axmed daa cinda axmeda daa qowlkan abu xaniifa u qaatay cinda axmed axmedna agtiisa waa yahay in yukra laakiin waa haddii la kiraynayo haddii xuliyigii la kiraynayo xanaabiladii maxay leedahay wuu ka baxay isticmaalkii caadiga ah oo gabadhani waxay dahabkan u haysataa kolba tii aloos tegaysa inay ka kirayso marka hadduu saa noqdo dee waxa weeyaan sakadii way ka waajibaysaa ganacsi buu gala saasay marka xanaabiladu leedahay shaaficiyadana waa wejhi ku jira laakiin muctamadku uu yahay eh, dee kirayga shayga in la kiraynayo saka ugumay waajibi jirin guryaha ad karaynaysayba lama sakaynaynin wazakiyan bahiimat alancaami mac sawmin wazakiyan zakee bahiimat alancaami bahiimatu ancaamkii waa lodii iyo geel iyo arigii mac sawmin xaal ay markaa bahiimadaasi tahay mid foofin la jidhnaceed ah oo yani waxa weyaan foofayso oo nabaadkaa ilahay dhulka ku beeray soo cunaysa adigu aanad calaf siinayno macluufo aan ahay wa maaliku min ashari imtanac maalik isagu shardigaa sawmka ah meesha uu ka saaray ka imtinaacay uu diiday laba shardi ayuu waxaana masladu dhulka ku aynaysa salka ku haynaysaa khilaafkeedu fi lhanami fii saaimatiha baa xadiidku fi lhanami fii saaimatiha arigii saa'imadeeda afartan walba lax baa ka waajibaysa geerii iyo lodii lama sheegin saaimo markaa haddaba saa'imadan hanamka lagu sheegay ma taqyiid baa mise eh, waxa wey waa iska qayd aqlabiya oo aan ahayn wax markaa waxaw maqsuud ahoo mafhuum qaadanaya halkaas markaa isku hayaan jumhuurku mafhuum bay ka qaateen geeli iyo lodiina aligiibay ilxaaqiye markaayani min alataaif xanafiyadii oo mafhuuma mukhaalafaha aan qabin halkan way qaadatay maalikiyadii oo mafhuuma mukhaalafaha qabtayna waxa weeye waa ka tagtay wuxuu yidhi wazakiyan bahiimat alancaami mac sawmin wamaaliku min ashar imtanac waxaa kaloo marka iyaduna shardi noqonaysa macluufadiina waa saas oo kale macluufadii waa sheegnay yada waxaan ujeednaa cawaamish geelii la dhaansanayey awrtii waxyaalihii la dhaansanayay ama la raranayay isticmaalka loogu talagalay iyadana jumhuurku marka maalikiyada laga reebo iyagoo asalkii ula noqonaya wixii isticmaal loogu talagalay zaka kama waajibta ahaa cawaamishaba iyadana zakadii kuma waajibinaya waziida lilkuufiyi khaylun wacasal kuufigii waxa markaa intaa lagu darayaa zaka ay ka waajibaysaa fardihii abu xaniifa khilaafan lisaaxibayhi waljumhuur isagoo jumhuurka iyo saaxibeynkiisiba ku khilaafsan ayaa abu xaniifa raximah taala wuxuu ku tegey fardihiina in iyagana ay zaka ka waajibayso laakiin waa lagu khilaafay saaxiibeynkiisina waa ku khilaafeen fatwaduna xanafiyada agtooda waa inaan fardaha waxba lagu lahay xadidki laysa cala muslimi fii cabdihi walaa farasihi sadaq marka nisaab usoo aroorayna ma jiro saas daraadeed waxay leeyihin abu xaniifa haddii qowlkiisa lagu socdo nisaab ma yeelanayso leann nisaabki taqdiir wuxuu baanaya nas buu baanay nasna lama hayo wa casalu waxaa kaloo uu markaa soo eh, kordhiyey casalkii malabkii keligii maahee wadal akhiiru cinda axmedin dakal kan dambe oo casalka i waa zakawi oo qaar baa soo aroortay in casalkii cushri laga qaadayo in cushri laga qaadayo laakiin axaadiistaasi ma asixin laakiin saan hore soo sheegnay axmed mararka qaarkood raxmatullaahi calayhi axaadiis isaguba aanu tasxiixinaynin ayuu haddana min baab alixtiyaa oo markaa xukunka dhaliya wa nabaatin kazabiibi tajri wtamri wshaciiri uma lbur wa nabaatin nabaatna waa zakada waa lagu yeeshay waxyaalo dhulka ka soo baxay maxay noqonayaan kuwaasi kazabiibi waaba sida zabiibka wa fii nabaatin tajri wa tajri zakadii waxay soconaysaa dulanaysaa oo ku waajibaysaa fii nabaatin bay ka waajibaysaa kazabiibi sida zabiibkii oo kale watamri timirti washaciiri iyo marka waxa weeyaan haadi uma alburi iyo burkii wa loola jeeda waa qamadihii walibni xasmin izabiibu lam yudam ibni xasm waxa u sugan zabiibka ka reeb inta kalun bay ka waajibaysa waqad rawaahu ibnu xasmi wuxuu ka soo wariyey in sabiibka aan isaga ka waajibayn can shurayxin walxakam shurayx alqaadi iyo xakam ibnu cutayba qaadigii isaguna kuufigafaqiihii kuufiga ah ayuu ka soo guuriyey waa looga horreeyey yani keligii maaha jumhuurku waxyaalahanoo markaa badankooda de kusoo aroortay axaadiisii kusoo aroortay tamriga iyo shaciirka iyo burka iyo sabiibka iyo durada iyo galleyda zakadii ibn xasmi isagu dee nas buubuu raacaya markaa axaadiidkii intii uu tasxiixiyey riwaayaadkii soo arooray wuxuu ka tasxiixiyey kuwa sheegaya timirta iyo shaciir iyo bur saddexdaa waxa kalema asixin buu leeyay qiyaasna ma gelinayo saddexdaanba wax alla wuxuu dhulka ka soo baxaya himaar iyo iyo zuruucba baa la sakiynaya wax kale oo la sakaynayaa ma jiro jumhuurku laakiin afartaasoo keliya maahae waa kanoo waziila liljumhuuri quutun mudakar intii naska ku soo aroortay iyagu haddana qiyaas bay sii geliyeen oo jumhuurkii waxaan u kordhin wax kasta oo dhulka ka soo baxay ama himaartii iyo zuruucdiiba wax kasta oo quut noqon kara oo mudakar ah la kaydsado kayd geli kara wax raashin ah oo kaydna geli kara xaggii himaartana dee waxa weeyaan waaba maaragtay qaarkood way kasii balaalin doonaan laakiin simaarta laftooda wixii quut noqon kara waa timirtii iyo zabiibkii uun ayaa markaa eh, xaggii quudka loo isticmaali jiray laakiin eh, waa laga yaabaa meelaha qaarkood in zabiibkoo kale aan quut loo isticmaalin timirta lafteeda inaan quut loo isticmaalin meelaha qaarkood way dhici kartaa laakiin dee meelaha qaarkood baa looga isticmaali marka wixii quut mudahara ah ayay markaa jumhuurku soo kordhinaya walilciraaqi maa min alardi dahar ciraaqi waxay u soo kordhin wax alliyaalo wixii dhulka ka soo baxayba quut iyo hayru quut markaa waxa weeyaan laakiin dee markaa ma'kuul noqonaya marka xaggii nabaadka la joogo wixii bani aadamku isticmaalayay ee dhulka ka soo baxayay xataa khudaarti yare yaayadii basashii waxyaalahaasoo dhan waa la sakaynaya buu yidhi abu xaniifa raxmat ullaahi calayh wa mima akhrajnaa lakum min alardi cumuumkeedu haysta laakiin jumhuurku taa waa diideen oo fii maa saqat samaau laysa fii maa duuna khamsati awsuqin sadaqa awsuqaasaabay ka qaateenoo waa waxyaalihi la wasqiyo dha wax la kaylo waxaasna waa xubuubtii mudakharka ahay waxyaalahan kale awsuq laguma kayli jirin de waxa weeyaan sideeda unbaa markaa wii soo qofka maarata ama gacan baa laga ama saasoo kale looga marka waxyaalaha khudaarta khadrawaadka zako jumhuurku kama waajibinaya wa kullu xabbin wasiida waa la kordhiyey kullu xabbin wax kasta oo firi ah oo kiila miis gelayso la miisayo libni xambali ibnu xambal agtiisa muddakharin xabbigaasoo mid kayd gelaya ah oo la kaydin karo ukila aw lam yukeli wa la cunaya ha noqdo ama waxaan la cunayna si kale loogu intifaacayo ha noqdo dhinac kale isuguna ka balaariyay soo ma xubuub kasta oo makiil ah oo kayl gala oo haddana idikhaar gelayo oo kayd gelay marka yaayadii iyo khadarawaadki waxaasoo dhan ka baxayaan meesha iyagu xubuubba ma aha dee mudakharna ma aha waa xumaanaya alaabaya soo ma marka kuwaa isagu meesha u ka saarayaa sida jumhuurka waa uga saarayaan laakiin wuxuu soo gelinayaa xubuubtii aan ma'kuulka ahayn ama la siisan jiray bahaaimta iyo waxa la midka ee aadamku ay darayn jireen waxyaalahaasoo dhan buu soo gelinayaa oo uu leeyahay waa la sakaynaya markaa waa qiyaaskii ilaahalkii la gaadhsiinaya ayay da isku sii khilaafsay marka maxaa meesha kaaga soo baxday imaartii imaartii dee shaaficiyadu keliya waxay wixii quut noqdaan waxaana yidhahdeen waa waa timir iyo saliid keliya waxa kale ma noqdaan quut ma noqdaan markaa ma waajibinaya laakiin qolyaha kale imaarta wixii kayd gelaya ee muddo layska haysan kara la isticmaali karo zakadii way ka waajibinayaan xanafiguna dhammaan waxa la yaala w dhulka soo baxaya ee ma'kuulaba uu ka waajibinaya xambaliguna xubuubtaas oo dhan buu ka waajibinayaa imaarta lafteedana wixii muddo oolaya ee gelaya kayd gelaya wuu ka waajibinaya wawjabuuha fii curuudi taajiri wlkhulfu fiiha can sixaabi daahiri waawjabuuha zakadii waxay ku waajibiyeen fii curuudi taajiri ninkii ganacsadaha ahaa alaabihii uu gadayay ee uu ka ganacsanayay noocay doonaanba ha noqdaan kol haddii ay tahay wax uu soo gatay oo uu sii gadayo oo uu ka ganacsanayo ama dhul ha noqdo ama dhar ha noqdo ama maacuun iyo weel ha noqdo ama wuxuu doonaba ha noqdo wax laga ganacsanayey waa ku waajibinayaan zakadii jamaahiirtu wlkhulfu fiiha can صxaabi aahiri khilaafka ku sugan asxaabu daahirkii ayuu markaa yahay mid laga soo guuriyo daahiriyadii iyagu ma ogola markaa malaha waxaan cid uga horreysay waa la dareemi kara baa abu cubayd ayaa yidhi qolooyin baa diiday buu yidhi curudu tijaaraha zakadeeda abu cubayd qasim salam de wuu ka horreeyey daawud aahiri isagu laba boqol iyo toddobiy labaatankii waa ka dhintay waktiyadaana daawuda waxaa laga yaabaa inuu iskaba yaraaba de macaruurba ah ama waktiyadii u dhashay yahay waayo laba boqol iyo toddobaatankii waa ka isagu dhimanay marka daahiraduna daawuud bay ka bilaabmeen marka in cidi ka horreysay baa laga dareemayaa khilaafka abuu cubayd uu soo guuriyey laakiin qof la magacaabayo oo laleeya hebel baa ka horreeyey ma jiro salafkii aahaarta laga soo guuriyeyna curudu tijaara waa in zake lagu leeyahay nusbu zakaati wamaa yajibu fiiha yajibu rubcu lcushri fi lfidati khamsa awaaqin balagat fi ma zuki wamiluhu fi dahabin qad kamula cishriina mihqaalan ladaaju lilmala aw dicfa da liلظaahiri waqad subiq wacan caطaa'in radduhu ila lwariq waxsub lima zaada walakin ma naqas can khumusi الnisaabi lilkuufiy waqas bifidatin kamil nisaab الdahabi in kunta gayra shaaficiyi اlmadhabi wacindahu mushtarakun kamaalifad wa kullu daa fii macdinin lahum nafad macdini naqdin weli kuufiyin tabic maa kaana jaamidan binaarin yantabic wa kullu ma stukrija cinda axmada in innisaabu cinda taqwiimin bada walaa nisaaba fiihi lilnucmaani wa yaakhud alkhumsa bilaa tawaani wاlkhumsu fi rikaasi difni man kafar wazid ladaa kulin quyuudan tuctabar wa fardu kuli khamsi zawdin min ibin shaatun bilitifaaqi maa lam taktamil hamsan wa cishriina fadata sanati binta makhaadin uma waqsan ahbiti ilaa alaaiina wa sittiin falyu'ad binta labuunin uma waqsun maa yucad wa bacda cashin xiqatun uma su'il jadacatan in tacdu sittiina alibi wa bacda khamsin maca sabciina wajab binta labuunin uma xiqatayni had in jaawazat tisciina uma in cadad cishriina bacda miatin fiihaa habat xisaabu larbaciina walkhamsiina wadaka bacda tiscati waliina limaalikin wاlxanafi yuciidu fariidaة madat lima yaziidu wabna labunin akhaduu makaana binti makhaadin uma laa jubraana wascad awinzil cinda faqdin wajburi wamalikun abaahuma falyashtari watujziu lqiimatu lilaxnaafi kaaslihim fi saa'iri اlasnaafi washarطu nucmaana wujuudu dii kibar وغيره zaka نصابا da صغر فالمالكي يشتري fardancuhi wالshaaficiyu yaqnacu bاladii wujib wاlxambaliyu mila maalikin xakam waqaala mila الshaaficiyi fi اlhanam wa fii nisaabi baqari intaa horta aynu eegna insha wuxuu i yajibu rubcushri halkan marka laga hadlaya xoolihii sakada ku wajibaysa waad soo baratay laakiin qolo walba haddana sinfi walba nisaabkiisii iyo wixii ka waajibayay ayaa halkan laga gelay marka nusubu zakaati waa nisaabyadii zakada iyo wamaa yajibu fiiha qadarkii ka waajibay yajibu rubcushri fi fidati fidadii horta qadarkii ka waajibaya lagu sheegayo rubcucushri baa ka waajiba waa boqol kiiba labiya badh ama adaad si dhigto afartan unbaa loo qaybinayaa wey in waa haddii ay gaadho fidadu khamsa awaaqin shan wiqiyadood wiqyaduna waa afartan dirham markaa shantii wiqlood maxay noqonaya waa laba boqoloo dirham fii zukina sida la ogaaday iyadu waa binasi walijmaaci wa miluhu fii dahabin kaasoo kale waa rubculcushrigii ayaa fi dahabin dahabkiina ku sugan oo dahabkii isagana rubculcushri baa ka waajibaya inuu rubculcushri ka waajibayo layskuma khilaafsana laakiin nisaabkiisa ayaa hadal ku jira wuxuu yidhi wa miluhu fii dahabin rubculcushri baa dahabkiisna ka waajibi dahabkaasoo qad kamula dhammaystirmay cishriina mihqaalan labaatan mihqaal mihqaalku waxa weeyaan waa wuxda waa wax wax lagu cabiri jiray sida maanta garaam garaam baa wax lagu cabiraa maanta soo ma garaamkani waa faransiis iyo meelahaasu inagayi ee beriga hore mihqaalkaasa wax lagu cabiri jiray diinaarka marka la samaynayo diinaarkii dahabka marka la samaynayo waxaa lagu beegayey oo lagu fariisinayey miqaal saas daraadeed qaarkood waa ku ishriina dinaaran qaarna ishriina mihqaalan marka mihqaalku waa wixii lagu beegayey dee diinaarkuna waa kii markaa waa isku miisaan uun miqaalkii iyo iyo markaa diinaarkii markaa labaatan miqaal haddii uu gaadho waa labaatan diinaar ayaa markaa ka waajibaysa markaa labaatankii diinaar ayay de markaa markii lasoo baaray lasoo ogaaday la dabagalay kolay sidii de kutubta madhabiga ayaa dee tafaasiisheeda eh, lagaga hadlaayo aakirkii waxay soo fadhiisatay afar garaam iyo iyo rubuc buu soo fadhiistay miqaalkii afar garaam iyo rubuc saasay markaa imika tancaanka shan iyo siddeetanka garaam ay ku soo baxday lakiin shan iyo sideetan garaam laga hadlaya waa shan iyo siddeetan garaam oo saafiya ama waxaan ciyaal arbaca o ishiriin kan afar iyo labaatanka ay yidhaahdaan ee saafiga kolley inta badan kaa lamaba iibiyaba kaa afar iyo labaatanka a ah weeyaan amaa kuwan koob iyo labaatanka iyo waxyaalahani waxaad samaynaysaa inta aad kolba ka haysato dad boqol garaam oo kaa koob iyo labaatan ah haysato waxaad samaynaysaa waxaad u qaybinaysaa afar iyo labaatan kolkaad uqaybsa haddana koob iyo labaatankii waxaa ku dhufanaysa waxaa kuu soo baxa weeyaan inta dahab ahaan aad u haysata intaasaa dahab ahaan u haysata oo boqolkan garaame aad haysatay koob iyo labaatankii wada dahab maaha qayb baan dahab ahay marka haddaad doonayso inuu zakawi yahay inaad ogaato waxaad samaysaa boqolkii u qaybi afar iyo labaatan waxbaa kuu soo baxay soo maha koob iyo labaatan haddana ku dhuf waxaa kuu soo baxaa markaa wuxuu noqonayaa dahabkii saafiga ahaa ee aad haysatay hadduu markaa dahabkaa saafigaad haystaa uu shan iyo siddeetan uu gaaro dee waxay noqonaysaa zakawi bay noqonaysaa intaasaanad zakaynaysaa waanu gaarhayaayo wuxuu ku gaarhaa kan koob iyo labaatankii toddobiyo sagaashan iyo jajan ayuu zakawi ku noqdaa haddaba waa saase wuxuu yidhi dahab gaadhay markaa labaatan midqaal ayaa zakadii ay ka waajibaysaa rubcul ka waajibayaa oo nisaabkiisii waa labaatankaa midqaal ladaajun lilmalaa fuqahadii badi sida ay qabaan xadiis kuso aroortayna waa jirtaa laakiin sanad ahaan baa looga hadlay aahaarina waa kusoo aroortay aw dicfa daa ama dhammaystirmay kaa labadii muxuu noqonayaa kaa labadii afartan mihqaal afartan diinaar liaahiri aahiriga ayaa saa qaba waqad subiqa salafkiina qoloo yidhi afartan maarata waxa weeyaan diinaar ayaa uu maarata waxa weeyaan diinaar ka waajibaya ayaa jiro oo aan markaa wax ka hooseeya sheegin markaa qolooyin afartan ka dhigaya afartan garaam afartan ujeeda diinaar ka dhigaya nisaabkii ayaa markaa jira waana daahiriyadu qowlka ay qabaan waqad subia waa kaagu wa can caطaa'in radduhu ila alwariq caaa isagu waxaa u qabaa ha loo celiyo un dahabka ee loo celiyo fidada oo dee waa tii la isku sarifi jiray halka diinaar waxaa lagu sarifi jiray mararka qaarkoodna toban dirham dirhamka waa fidadii mararka qaarkoodna laba iyo toban meelahaasaa lagu sarifi jiray marka labadii boqol ee dirhan dee labaatankii diinaar way noqonayaan marka sarifku uu toban yahay hadduu sarifku laba iyo toban noqonayana way markaa waxa weeyaan ka badanayaan oo markaa in ka yar ayaabuda nisaabkii noqonaya in labaatankiiba ka yar ayaa nisaabkii dahabku noqonaya haddii sarifku uu laba iyo toban tago marka isagu wuxuu leeyahay sarifkaa la eegaya maadaama fidadii naskeedii waadix yahay laguna ijmaacsan yahay laba boqoloo dirhamna ay tahay dahab kolba labadaa boqoloo dirham wixii u dhigma xagga sarifka ayuunbaa dahabkiina nisaabkiisii uu noqonayaa guri wuxuu yidhi haddaba wamaa yaziidu markaad haddaba nisaabkii ogaatay oo da madaahibtaas ay ku sugan tahay wamaa yaziidu wixii haddaba ziyaado ah ama fidadii ha noqdo ama dahabkii ha noqdee zakihi waa la oo meeshan waqsi ma laha dahabka iyo fidadu waqsi ma laha labaatankii diinaar baa lagu yidhahyo isaga ka waajibta labaatan diinaar iyo bar haddaad haysato barhka laftiisana zakaa ka waajibaysa yaasha waa baydka tacdiil baa ku jira aanu kii hore aan hadda laakiin intaasi waa caadi intaasi xukun waxsub limaa zaada iyo wamaa yaziidu zaki marka waxsub limaa zaada waxsub u xisaabi uun limaa zaada wixii kordha wixii soo kordha saasuna u xisaabi oo waqsimeeshaa ma jira wey markaa laba bayd baan bayd ku ururin waxba xukunka ma inaan bedelin marka hore qolyaha dacada hore haysta wamaa yaziidu zakihi wahwa laa in badaa khumsa nisaabin fatusakii dirhama xiinaidin ladayhi fi kilayhima waa labadaa bayd baad haysataan xukun ahaan waa sidaasi uun laakiin waxaan u baahanay inaan masale soo kordhino zakada dhexdeeda markaa bayd baa loo baahday deetana labadan bayd baan isku durkinayo hal bayd aan iskaga dhignay si aan aanay usii badanin abyaadu waxsub limaa zaada wuxuu ku yidhi u xisaabi wixii soo kordhana saasuunagu xisaabiyo zakaa ka waajibaysa wey wamaa zaada fa bixisaabihi wey walaakiin hase ahaatee maa naqasa wixii ka yaraada can khumsi nisaabi nisaabka khumuskii wixii ka yari waqasun waqsi weeyi lilkuufi cinda alkuufiyi abu xaniifa muxuu leeyahay dahabkii soo kordha ee aan khumsu nisaab gaadhin soo labaatan diinaar may ahayn nisaabku khumuskeedii waa imisa labaatanka khumuskiisi waa imisa waa afar wixii aan afar diinaar gaadhina soo kordha hal diinaar baa soo kordha koob iyo labaatan baad haysataa kowga iska tuuro labaatan kuu saki labayo labaatan diinaar baad haysataa labada iska dhaaf waa waqsiya labaatanka un sake markaad khubusu nisaab hesho oo afar diinaar ay kuuso kordha afar iyo labaatan aad hesho ayaa lagu leeyay afar iyo labaatankaba zakee deetana dee afartaa markaa waa khubusu nisaab waxaa ka baxaya dirham baa ka baxaya buu leeyay hal dirham baa ka baxaya isagu dee qiimahana wuu ogola sidaasoo kale fidadii labaatan dirham bay ahayd eh, laba boqoloo dirham bay ahayd nisaabkeedu ahaa labadii boqoloo dirham waa imisa eh, khumuskeedu waa afartan laba boqol iyo toban dirham haddaad haysato labada boqol un baad sekeynaysaa laba boqol iyo soddon haddaad haysato laba boqol iyo sagaal iyo soddon haddaad haysato labada boqol un baad sekey laba boqol iyo afartan markaad hesho ayaad afartankii sekayn afartankii da isagana rubculcushri baa ka bixi soo arki maysid markaa eh, halkaasaad markaa waxa weyaan sakeynaysaayo eh, labadii boqol maxaa ka baxayey shan baa ka baxayey afartankiina maxaa ka baxaya hal baa ka baxay markaa beytka hore sida idinku qornaa ama maarata hore wamaa yaziidu zaki wixii soo kordha zakee wahwa ladaa nucmaana waxaa soo kordhay nucmaan agtiisa waqsun weeyaan waqa saaqitun bilaa zakaa laa in badaa khumsa nisaabin la tuuri maayo haddii uu dhammaystirma uu noqdo nisaab khumuskii fatusakii dirhaman dirham baad markaa bixin xiinaydin marka uu markaa khumsu nisaab noqdo ladayhi cinda abi xaniifata fii kilayhimaa dahabkii iyo fidadiiba saasuu markaa ahaa laakiin beytkaasaa imika kaa kafeynay wuxuu yidhi bifidatin kamil nisaab dahabi abcan markaa aar iyagu hadda waata ibn mascuud iyo ibn cabaas iyo halkaasay iyagu fiqigoodu inta badan ku salaysan yahay xaggaa markaa aaaar waxyaala ay soo wariyeen ayay markaa sidan ay u yidhaahdeen iyagu bifidatin kamil nisaaba dahabi in kunta hayra shaaficiyi madhabi kamil nisaaba dahabi dahabka nisaabkiisii ku buuxi haddaanu sidiisa u buuxin bifidatin fidada ku buuxi oo labada waa la ysku darayaa in kunta hayra shaaficiyi lmadhabi haddaana shaafici ahay shaaficiyadii dahabkii waa jinsi bay leeyihiin waa jinsi jinsina jinsi laguma kamilo dahabka hadaysata haddaanu nisaab ahayn ood fiba haysato laysku buuxin maayo mid waliba waa inuu iskii nisaab u gaaro laakiin jumhuurku maxay ka eegeen waa isku macno uunbay yidhahdeen dahabkiiyo fidadu labadiiba waa lacaguna waxun baa lagu iibsadaa waa baab keliya bay yidhahdeen waa isku mid waa qof dollar iyo maanta haysto oo kale iyo maxuahaye kenya shilling y shillinkii kenya qofkii haysto oo kale weeyaan wuu isku daraya kan wuu isku darayaa qowlan waaxidan lakala saari waba loo jinsina maahe marka ribada la joogay waa la dhahda lakin markii zake la joogo waxba laba jinsi laga dhigi maayo waa saas oo kale marka waxay leeyihiin dahabkii iyo fidadii waa isku lacaga waa la ysku daraya laakiin shaafici wuxuu leeyahay kana waa dahab kana waa fida waana kala jinsi ribo markii la joogana waa tii laysku iibin jiray mid walbana si gaara ah ayaa markaa nisaab uu uleeyahay marka wax laysku buuxinaya ma jiraan wa cindahu mushtarakun ka maalifan shaafici agtiisa xoolihii la wada lahaa waa xoolo qof leeyahay oo kale wixii shirkadda ahaa waa xoolo uu qof leeyahay oo kale uunoo waxa weeye hal nisaabun baa loo eegi dahabkii la wada lahaa ama fidadii la wada lahaa qolyaha kale saa uma eegayaan waxay odhanayaan qof walba waxaa la eegayaa xisadiisa nisaab ma gaadhay mise may gaadhin haddaana qofkaa xisadiisu aan nisaab gaadhin mise ka laguma le kii xisadiisu ay nisaab gaadhayna waa lagu leeyahy shaafici laakiin wuxuu eegayaa majmuuc mar haddii wixii la wada leeyahay kuwa sdahabaa dhowr qof ku wada lahayd wuxuu eegayaa int kutladan miisaankeeda eegay hadday intii dhammaystiranto zakeeye waa laydinku leeyahay zakadii isagoo markaa khuldadii kusoo maarata waxa weeyaan uga qaadanaya wkullu daa fii macdinin lahum nafad wa kullu daa axkaamtaa aynu dahabkiiyo fidada usoo sheegnay oo dhammi nafada wuu ku fulayaayo wuu ku soconayaa lahum fuqahada agtooda fii macdinin wixii dhulka laga soo qoday dhulka wixii laga soo bixiyey ee macdin ahaan loo soo saaray axkaamtaasoo dhan waad siinaysaan lakiin maxaynu ka hadlaynaa macdini naqdin baa ka hadlaya ka waa macdinkii naqdiga ahaa ama dahab ahaa ama fido ahaa axkaamtaasoo dhan u samey oo saas ula dhaqan weli markaa dee nisaabkii baa loo eegi nisaabkii markaa fidadu saasuu noqon kii dahabusanu noqon ma laysku darayaa mise layskuma darayo wixii markaa waxa weeyaan nisaabka dheeraada waqsima ku jiraa mise kuma jiro wax allo wixii axkaam ahaa macdinkii lasoo saarayna dahabkii fidada ahaa axkaamtaasoo kalesi walikuufiyin tabica wa tabica waxaa u raacay sidaas likuufiyin kuufiga agtiisa waxaa axkaamtaa yeelanaya maa kaana wax alliyaalo wixii macdirahe ahaaday jaamidan mid markaa adke ah oo yantabicu binaarin ku daabacmaya dabki dabkii markaa saabeyn ku yeelanay wixii la dhalaalinaya dabka la gelinay macaadintii dabka gelaysay oo dhan isagu wuxuu ku leeyahay halkaa mari oo zakaa lagu leeyay zake ayaa lagu leeyahay buu le dhammaan macaadintii hadday xadiid tahay iyo hadday rasaas tahay iyo hadday nuxaas tahay waxa la yaalo waxaa dabka gala waxaa lagu leeyahay zake ayaa lagu leeyahay wa kullu ma istukrija cinda axmeda axmed agtiisa wax alliyaalo wixii macdin lasoo saarayba soo arki maysi ama jaamid ha ahaado sida kuwa aan sheegnay muntabica ama jaamid hayru muntabica sida axjaartii kariimada ahayd ama saailba ha noqdo sida batroolkii iyo wixii lamidka ah wax alliyaala wixii macaadin dhulka laga soo saarayba zakaa lagu leeyahayo sidaa dahabkii fidadaa loola dhaqmaya ruucii baa laga saarayaa buu leeyahay axmed laakiin waa ininisaabu cinda nisaab bay u baahdeen soo maha muxuu ku yidhi ininisaabu waa haddii nisaabku cinda taqwiimi markii la qiimeeyo oo dahabkii iyo fidadii lagu qiimeeyo badaa uu muuqdo u soo baxo markii dahabkii iyo fidadii loo bandhiga qiimo ahaan haddii nisaabkii soo baxo waxallo wixii kuu soo baxay ee dhulka aad macaadin kala soo baxday oo dhanba waad sakaynaysaa buu leeyahay axmed walaa nisaaba fiihi linucmaan nucmaan agtiisa isaga wax nisaab ah ma laha macaadintu oo wuxuu leeyahay de nisaabka waxaa loo eegayey in xoolihii maaratay ay heer gaarhaan oo qofkii maaratay waxa wey ay zaa'id ka noqon karaan waxaan ula soo baxayna gebigiisuba sidiisaasuu ziyaado u yahay waa faa'iido cusub marka nisaab loo eegi maaye wa wixii daabkuu soo baxay macdin aad kala soo baxay iyo wixii aad markaa waxa weyaan fido la soo baxay iyo wixii aad nuxaas la soo baxay iyo wixii aad la soo ba haakada sidii nabaadku ula dhaqmaya waa khaarij min alardigii waa xaqul ardigii isaguyo khaarij min alardi buu xisaabinaya sida noo soo socota nabaadkana isagu wuxuu odhan doonaa ma laha eh, nisaab ma laha marka tanna waa sidii oo kale oo wuxuu leeyahay waa bilaa nisaab walaa nisaaba fiihi linucmaani wuxuu weliba la sii dheer yahay wayahudu lkhubsa bilaa tawaami abu xaniife khubus buu ka qaadaya isagoon u kaadinaynin yani waa maxay qaabkii rikaasku ula dhaqmaya waxa so wafi rikaasi lkhumusu lama odhan markaa nabaadka wixii dhulka ka soo baxay wuxuu uqaybinayaa uun rikaas iyo iyo nabaad markaa nabaadka cushri iyo dee nisfulcushri wixii buu ka qaaday wax alla yaala wixii macaadin ahna wa fi rikaasilkhubuus buu hoosgelayaabasa oo rikaaska wuxuu ka dhigayaa wixii ilaahay ku abuuray dhulka iyo wixii bani aadan ku aasayba wuxuu yidhi wlkhumsu fi rikaazi rikaaskii isaga markaa khumus baa ka waajibaya difni manka fara ah ka bedel marka difni waa madfuun oo ama dafiin dafiini manka fara ciddii gaalowday wixii ay dhulka ku aastay ee rikaaska la odhanayey isagana dee naskaaba ku soo aroray waana lagu ijmaacsan yahay khumus baa ka waajibaya waid ladaa kullin quyuudan tuctabar markii tacriifkii lagu sheego difni manka fara la yidhi ayaa haddana wuxu yhi waid waxaad kordhisaa ladaa kullin fuqahada mid walba waxaad u kordhisaa quyuudan shuruud uusii dhigayo tuctabaru la ictibaarinayo madhab waliba rikaaskaasi si ay markaa ugu waajibto markaa zakadii dee shuruudo u gaara ayuu leeyahay sida maalan xanafiyadii oo kale waxay leeyiin meesha laga helay waa inaanay ahayn gurigaagi hadaad gurigaagii meeshii gurigaagii ahaa istiraado hoosta balqyo hoose samee oo markaa u kaaga soo baxo un rikaas kaaga soo baxo adaa iska wadalabay leeyihin waba khumusta lagama bixinayo shaaficiyadu taama qabto iyo qolyihii kale shaafiyadii agtoodao kale shuruud bay dhigayaan nisaab bay shardiyayaan xawlkii khilaaf bay gelinayaan xawl ma loo shardiya mise looma shardiya markaa cafwan rikaaska gelmaa macdintayn ayay xawlka markaa ka hadlayaan laakiin rikaaskii oo kale de waa kuwa markaa u shardiyaya shaaficiyadii nisaab u shardiya markaa qolo waliba shuruudo usii gaara ayay markaa leedahay wlkhubsu fi rikaazi difni man kafar wasid ladaa kullin quyuudan tuctabar qolo walba quyuud ay markaa ictibaarinayso u kordhi wa fardu kulli khamsi dawdin min ibil shan neef oo kasta oo geel ah fardigeedu waxa weeye shaatun waa neef cariya bilitifaaq yani ijmaacan wey maa lam taktamil haddii aanay aanu geelu gaadhin hamsan wa ishriin shan iyo labaatan haddii aanu gaadhin hadduu halkaa gaadho fa abit taa hore soo horaysi waxaad sugtaa binta makhaadin sug oo daata sanatin sanad u saaiib ama mid waxaad sugtaa daata sanatin xaal ay tahay binta makhaadin sug bintu makhaad baa ka waajibaysa oo markaa mid markaa dee sanad u saaxiiba uma haddana waxaad sugtaa waqsan waqsi kasii dambaysay halkaa shan iyo labaatanka oo lix iyo labaatanka iyo ilaa akhiri ilaa alaaiina wa siti ilaa soddon iyo lix laga gaarayo waqsi ka dhig haddii soddon iyo la gaaro falyuaddi ha bixiyo binta labuunin ha bixiyo uma waqsun haddana waqsi weey maa yucaddu waxaa la tirinaya wa bacda cashrin toban markii markaa dambe lasii tiriyo lix iyo afartan baa la gaadhay sow maaha xiqatun baa ahaanaysa xiqaa laga bixin marka kuwa dambe sanadadii muu sheegay markii tii hore laguli waa sanadkii xabad xabadun baad ugu daraysaa dee kutubtii madhabiga aydna lagu soo arkayo iskuma udaalinin marka laguma dheeraynin nadmu wa bacda cashrin xiqatun baa markaa ahaanaysa afartan iyo lixdii uma kadibna su-ila waxaa maaligii jadacatan baa laga qaadayaa in tacdu sitiina alibil weeyaan haddii geel uu dhaafo lixdan oo lixdan iyo kow uu noqdo ayaa waxaa laga qaadi jadacaa laga qaadi inta ka horraysaana waa waqsi wey wa bacda khamsin maca sabciina shan toddobaatan la jirta dabadeed yacni waa markii markaa lix iyo markaa toddobaatan la gaadhay wajaba waxaa waajibi bintaa labuunin baa waajibi uma wixii haddana intaa ka dambeeya hab waxaad bixisaa xiqatayni laba xiqadood bixi waa goorma in jaawaza tisciina haddii geelii sagaashanka uu dhaafoo sagaashan iyo kow uu noqdo wey uma in cadad haddana haddii ay dhaafto cishriina bacda miatin boqol dabadii labaatan hadday dhaafto oo boqol iyo labaatan iyo kow ay noqoto abata fiiha geelii waxaa markaa ku sugnaanaya xisaabu arbaciina wlhamsiina xisaabtii afartan leyd iyo konton leyda ahayd ayaad markaa ku soconoo fii kulli hamsiina wa fii kulli bintu labuni wey marka de xadiisku waxabu ahaa koob iyo labaatan dhiiga alaau banaati labune halkan sidan mu odhaninoo de markaad xisaabtan ku socotisa alaau banaati labun baa ka soo baxaysa boqol iyo labaatankii boqol iyo kob iyo labaatankii alaau banaati labun unbaa ka soo bixi marka wuxuu yidhi habata fiiha waxaa ku sugnaanaya xisaabu larbaciina walhamsiina baa sugnaanaya wadaaka xisaabu larbaciin walkhamsiinkaasi bacda tiscatin waliina limaalikin maali agtiisa waliina waa noonnisfu alifkuna waa alifulaaq bacda tiscatin sagaal kadib weeye sagaalkaasoo waliina ku xigay halkii boqol iyo labaatankii sagaal ku dar boqol iyo labaatan iyo sagaal sow maaha markaa kadib kadib waa imisa waa boqol iyo soddon boqol iyo soddon marka la gaaro ayaa xisaabu alarbaciina walkhamsiina uu imanaya weliy maali oo markaa isagu boqol iyo labaatan muxuu waajibanaya xiqataykii weli taagay oo alaat banaati labuunkii ma soo gaarayo oo eh, markaa riwaayadii mashhuurka ahayd ma ay qaadanine eh, waxa weeyaan waxay markaa iyagu ay yidhaahdeen halkan ilaa boqol iyo soddon la gaaray waxba markaa isla bedelaya boqol iyo soddon marka la gaaro ayuunba wax isbedela waa kollay riwaayatayn bay sheegeen maalikiyada laftoodu lakiin riwaayada u muctamadka baasan odhanaysa riwaayad xadiidka waafaqsanna way leeyihiin wuxuu yidhi walxanafi xanafigii asagu yuciidu wuu soo celinayaa boqolyo labaatanka marka la dhaafo fariidatan madad fariidadii horuu dib ugu noqonaya limaa yaziidu waxaan soo kordhay boqolyo labaatanka dheeraadka ka ah isagu ma laha xisaab arbaciin walhamsiin baa lagu soconayaa isagu taaba ma qabo xisaab arbaciin walhamsiin ma qabo ee muxuu leeyahay boqolyo labaatan markii la dhaafo dib baynu u noqonaynaa boqoliyo labaatan ka horta iyaga halkaa ku xidh buu yidhi koob iyo labaatan sooma kow soo korday kowga waxba kama waajibi jiri laba saddex afar shan markay gaadho shaataa imanaysa toban markay gaadhona shaatayn shan iyo soddon markay gaadho alaatu shiyaah dibbuu markaa usoo noqonaya saasu markaa ku wadaya konton marka haddana ay buuxsantaba xiqa ayuu soo kordhinaya markaa adu xisaab noocaasoo kalea ayay markaa qabaan waana markaa cali bn abi aalib laga soo guuriyey riwaayo cali bn abi aalib laga soo wariyey weeyaan oo marka kuufiyadu ay qabaan xanafiyadu ka imaadeen sufyaan athawri iyo saasay qabaan xadiidkan kale sidan waa xijaaziyo dee waa kii maxamed bin abdillahi ansaari maarata warinaayey anas ibn maalik caailadiisii ay ahay xadii markaa xijaaziya weeyaan markaa iyagu koodan markaa waxa weeyaan cali bin abi aalib laga soo wariyey kuufiga iyay qabaan oo saa markaa oranay wuxuu yidhi wabna labuunin akhaduu makaana binti makhaadin wa akhaduu waxay qaadeen fuqaadii aqbalayaan ibna labuunin bay aqbalayaan makaana binti makhaadin bintumakhaad booskeed bintumakhaadka booskeed haddii bintumakhaadkii la waayo ibna labuunkii way qaadeen xadiidkaa la sheegay uma laa jubraana wax jubraanana halkaa loogama baahna wascad kor u bax aw inzil ama hoos u bax oo hoos u deg cinda faqdin marka la waayo maaratay dadii waajibtay wajburi muddo maarata madaahibta lagu soo ogaa dad maarata kor u baxdana adaa jibraanka qaadanay haddaad hoos baxdana jibraanka adigaa dhiibay jibraanku intuu ahaana waa la yaqaan wa maalikun abaahumaa maalik waa diiday halkaas kor loo baxay hoos loo baxaya ma jirto qofkan dabaa ku waajibtay dadii ku waajibta baa laga rabaa oo markaa isaga baab kale oo wixii nooc iib ah buu ekeysiiyo wuxuu yidhi qofkan neef geelaa ku waajibay markaasaa inta isagii markaa ooga neef kale uu bixiyo dayntii lagu lahaa uu ka bixiyo ayuu cari iyo wax ku bedelanaya haddana kale waa dayn dayn lagu gadanayo sheeko noocaasay markaa maalikadu oo ay maarata ku tashadudaan marka buyuucda la joogo ayuu halkan geliyey markaa waa diiyey jubraankaasina ma jiro taasay markaa yidhaha wa tujziu lqiimatu lilaxnaafi qolyihii xanafiyadu iyagu qiimihiibaabay de aqbalayaanba iyagu inaad lacag ka bixiso neefkii kugu waajibay ama wax kaloo udhigmaba aad bixiso way aqbalayaan ka aslihim fii saa'ir asnaafi waa sida asalkoodu uu yahay dhammaan asnaafta sakawiga ah oo dhan wixii kugu waajibay hadii aad markaa qiimihii u dhigmaya aad bixiso waa caadi bay leeyihin oo iyagu waxay ka eegeen xaggii tacabudiga may eegine jaanibkii maarata eh, macquululmacnaa in sakadu ay tahay waxtar ay tahay ayay eegeen markaa waa waxtar bay yihahdeen de caadi intii la rabay waa tartay qofka alaxnaaf markaa waa jamcu xanafiy laakiin waa waa laxmi baa la yihahdaa lakin waa de laxmi iska shaa'ic noqday marka waa iskaga soconay وتجزئ القيمة للأحناف كأصلهم في سائر الأصناف وشرط نعمان وجود ذي كبر وغيره زكى نصابا ذا صغر وشرط نعمان نعمان شرطigiisu hadaba waxa weeye si ay markaa zakadii u waajibto wujuudu dii kibarin neef markaa waxa weeyaan weyn waa inuu ku jiro xoolihii haddii wixiiba wax wada yaryar noqdaan oo markaa wax weeyaan de wixii markaa la rabayba aanay gaadhin neefkii la rabayba aanay gaadhin oo ay ka yaryar yihiin halkaa markaa sakadii ma waajibayso yani maalan ninkan geel bu haystay labaatan iyo shan bay ahaayeen kadib baa waxaa dhacday xawlkii oo aan dhammaa ayaa qaarbaa baa dhalay haddana hooyooyinkiba meesha ka bax wada dhintayba deetana waxa u soo haray shan iyo labaatan aan markaa waxa weeya wax bintu makhaadiiba ku jiro oo ka wada yaryarba oo sanadba aan dhammaysan meeshaas waxba la bixin maayo wule zaki meeshaa ma jirto marka wuxu le waa in calalaqal xabadii la bixin lahaa ee da'da gaadhay waa inay meesha ku jirto buu leey wa sharطu nucmaana wujuudu diikiba wa hayruhu kayrkii isaga zakaa nisaaban daa siqar nisaab yaryar oo da'dii la rabay aan gaadhin waa zakiynaya mar haddii tiradu intii ay dhan tahay geelaaga haddii shan iyo labaatan uu yahay oo haddana wax yaranoo toddoba bilood iyo wax noocaasa ay yihiin oo wax sanad gaadhiba aanu ku jirin zakadii waa lagugu leeyahay haddaba maxaad bixin waayo falmaalikiyu yashtarii fardancuhi maalikii wuxuu soo gadku odhanayaa soo iibi buu kule kii maalikii wuxuu soo iibin fardigii la yaqaanay bintumakaad baa kugu waajibtay soo maa suuqa gal soo gad markaa waxa weeyaan bintumakaad soo iibi keen washaafici yaqnacu biladii wujid shaaficigu isagu waxaa uun xoolahaagii laga helay ayuunbaa uu markaa ku qancayaa wax wada toddoba bilood ubaad haysataa soo mid uu nasiibaad koobaad markaa mid bixinaysa washaafici yaqnacu wuxuu ku qanacsan yahay biladii wujida wlxambaliyu mila maalikin xakam xambaligii baa kuusoo haray soomaa ilan xanafki isagu meesha sikama jirta buu yidhi xambaligii unbaa haray wlxambaliyu mila maalikin xakam maalik sida uu xukumay oo ayuu xukumo wuxuu yihi fardigii la yaqaanay ha keeno waa marka geel iyo lo ay tahay wa qaala mila shaaficiyi fi lhanam shaaficina wuxuu ku raacay ariga markay tahay madhabta shaafici buu qaatay geel iyo lo hadday tahayna wuxuu qaadanayaa madhabta maalik muxuu saa u samaynayaa dee wuxuu u samaynaya wuxuu ka cararayaa in isku wax laga bixiyo shan iyo labaatankii iyo shan iyo lix iyo soddonkii lix iyo soddon yaryar oo toddoba bilood wada jirta hadduu shaaficiga haysto kii lix iyo soddon yaryar haystay iyo kii shan iyo labaatan yaryar haystay oo wada toddoba bilooda mid waliba muxuu bixinayaa neef toddoba bilood u bixinayaa markaa shan iyo labaatankii iyo lix iyo soddonkii oo kala fardi ahaa ayaa isku mid noqonaya buu leeyay geel iyo lodii haddii ay oo dada tirada soo korodhaa dadii bay kor u qaadaysay geel iyo lod laakiin ariga tirada soo korodhaa maxay soo kordhinaysay neef kalunbay soo kordhinaysa da lama eegi may kordhay marka wuxu le aggii ariga taa shaafici baa markaa soconayso oo de waxa weeyaan qofkii afartan yaryar haystay xabad yar baa laga qaaday kii boqol iyo koob haystayna laba yaryar baa laga qaaday isku mid ma noqonin markaas laakiin haddii geel iyo loodi san shaafici lagu socdo buu leeyahay wixii shareecadu ay kala duday iyaa isku mid noqonaya shaaficiyaduna xaggii qiimahay u baydhayo laba neefoo kala qiimo badan ayaa laga qaadayaa bay yidhaahdeen wsal allah waslm cala nabiyina mxamedi wallah aclam